alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waayo muxuu ahaa baabkii aynu ku dhex jirnay yaa sheegaya haye a sheeg baarak allah yucbad yucbad miya ya yacbud yacbud iyo yucbad maxay u kala duwan yihin ayr siga ciddii caawadiisa baan la sheegin yacbud lawthan jazaka allah khayr haddii la idhaahdo bab ma jaa ana hadihi اluma tacbud اlawthan iyo ana bacda hadihi اlأuma yacbud اlawthan maxay labadaas ku kala duwan yihin alfarqu beyna alcinwaaneyn aye fadl inay ummadda o dhami ku dhacayso cibaadat اlawthan laakiin ereyga bacd muxuu faa'iideeyey qaar ka mida marna badanaya marna yaraanaya waayo maqsuudka baabka ayaa sheegaya maqsuud lbaab haye ihbaatu ana bacda hadi اluma sayaqacu fi shirk aw yaqacu fi shirk ayib yuu radin ku yahay baynu ihi baabkani raddun calaa man fadl raddu calى اlquburiyiin aladina qaluu ina hadi اluma macsuumaة min الshirk xabaalo caabudka yidhi ummadani shirki waa ka dhowran tahay wاlgariib waxyaabo kale lagu gaaloobaya waa ogolyihin ayuhumaa ashad qofka ilaahay jiritaankiisa qirsan ee u shariik yeelaya iyo ka mulxidka ilaahay jiritaankiisa diidan keebaa daran xagga kufriga labadu waa kufrie almulxid soo ma waxay ogol yihiin qof muslim ahaa inuu mulxid noqon karo oo sidaa u ridoobi karo maxaa markaa diidaya inuu mushrik noqdo ayib aayadahaas labadaa aayadood musanifku baabka uu ku keenay sidee bay daliil ugu yihiin in ummadan qaar ka midii ay shirka ku dhici doonaan iyagoo ay ummado kaleba ka hadlaya aye fadl xadiidka odhanaya bdm اcayn latattabicunna sanana aw sunana man kana qablakum ayade ha fadhiisantay od see loola akriyay xadiidka aayadda horta maxay sheegtay labadan aayood maxay sheegeen yani ina ku dhaceen rumayntoodaasi bimacnaa cibaadatuhum lahaa baa looga jeeda xadiidkuna muxuu sheegay alayhi salaatu wasalaam wadooyinkoodii wax kastoo ummadihii hore ay sameeyeen ummadana cid samaysa laga dhexheli doono ha fadhiisanin weli ma dhaweyn labadaa marka laysu isu geeye maxaa kasoo baxaya nacam shirkigaa ummadihii hore ay ku dhaceen in rasuulku uu sheegay ummadanna cid raacda in laga dhex heli doono in ummadan cid ka mid oo ku dhacdana la heli doono jazaak allah khayr walaakinaka mustacjil ayib alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin daliilka saddexaad ee ka mid a ah adilada baabka wa qowlihi tacaala buu baab yahay buu ihi musanifku raxima llahu tacala ilaahay u ihi qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii galabuu ku xoog roonaaday calaa amrihim taladoodii lanatakidanna ka yeelana oo ka yeelana calayhim dushooda masjidan masaajid aayaddani waxay ku timi qisadii asxaab اlkahf wuxuu ilaahay ka warramay subxaana watacaala asxaabu ahli اlkahf qoladii godka gashay asxaabtoodii xaalkoodu ilahay ayadan kaga warramay markii ay muddo halkaasi hurdeen ilaahay subxaana wa tacaala uu soo toosiyey ee ay u yimaadeen sida ahlu tafsiirku ay sheegeen godkii bay markaa haddana dib ay ugu noqdeen sidii markii hore xaalkoodu ahaa ee ahaa xaal laga argagaxo ayay dib ugu noqdeen markaa wuxuu sheegay markii xaaladaasi ay ogaadeen asxaabu lkahaf ehelkoodii iyo dadkii dadkoodii inay qaarkood yidhaahdeen dhisme aynu samayno godka afaafkiisa aynu ku awdno ubnuu calayhim binaaan yuqliqu calayhim baab alkahf maadaama ay dhinteen godku xabaalha isaga noqdo maxay ugu geli waayeen way soo saari waayeen way u aasi waayeen yaana xaaladooda ahayd xaalad laga argagaxo sida qur-aankuba uu sheegay marka waxay idhaahdeen godkooduun xabaal ha u noqday aynu afaafkiisa un dhismo ku samayno aynu ku awdno kuwaas waa qolo aladiina qalabuu calaa amrihimna waxay soo jeediyeen an yubna calayhi masjidu yucbad llahu fiihi in laga dul dhiso bimacnaa afaafka godkaasi lagu awdo gidaar masaajid ilaahay lagu caabudo masaajidkana maxaa loogu dhoweynayaa meeshaa si ay ku aasan yihiin oo si cibaadoodii loo xusuusto waa sidii qowmu nuux ee hore aynu usoo maray culimadu way isku khilaafeen aladiina halabuu calaa amrihim yaa looga jeedaa ma kuwii gaalada ahaaba ma kuwii muslimiinta ahaaba sida uu yihi asheekh almucalim raximah llahu tacaala laysa hunaaka daliilu yurajicu axad alqowleyn qolada hadalkaa tihi magaalay ahaayeen muslimiin bay ahaayeen daliil labada qowl midna xoojinaya ma jiro waxaa marlabaadka laysku khilaafay fi lmaxmuudi min asxaabi lqowleyn labada qowlo labada qolo qolodeebaa qowlkoodu uu sax ahaa waxaa la yihi wuxuu qowlkoodu sax ahaa kuwaa yidhi aynu gidaar ka dhisno afaafka iyo albaabka godka laga galo godka ku daboola waxaa kaloo yihi wuxuu qowlkoodu sax ahaa man amara bibinaai masjidi calayh qolooyinka yihi masaajid halkaasi aynu ka dhisno alimaam almucalimiyu raximah llahu tacaala labadaasi fariiq labada kooxood qowlkooda markuu sheegay wuxuu yihi wahada laysa bisariix dalaalati cala ana fiihi min shaki fadla can dalaalati cala ana fiihi man yukadib wqad qaala اllahu tacala ayuha aladiina am layabluwanakm اllahu ilى qowli dalika litaclamu ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wma fi اlard wan allah bikuli shayin calim wuxuu ujeeda liyaclamu ana wacd allahi xaqun inay daliilu ahayn inay kufaar ahaayeen yacnaa beeninayey qiyaamaha iyo bacfiga sida aayaddan kaleba aanay daliil ugu ahayn waxa uu sheegay markaa aqwaasha ay mufasiriintu ugu qeybsameen labada qolo ma gaal iyo gaalo iyo muslimiin bay ahaayeen mise wada muslimiin bay ahaayeen iyo inay isku khilaafeen labada qolo qolodeebaa saxsanayd qaala qowm bal ilfariiqu lwalu huwa lmaxmuud kuwaa yidhi afaafka godka uun dhisme aynu ku jaro gidaar aynu ku jaro halkaas xabaala u noqotay hada huwa saxiix buui kadib wuxuu sheegay adilo u daliishaday qolada qowlkoodu inuu sax ahaa oo min alaayati ah adilada ka baxsan waynu iman doonaa aayadda lafteeda laga fahmayo daliil koowaad waxa wey ana allaha caza wajal aqaama alfariiq alawala muqaama aljamiic kooxda hore ee yidhi aynu bnu calayhim bunyaanan inay dadkii oo dhan yihiin buu ilaahay ka soo qaaday oo wuxuu ihi faqaalu in iyadoo koox kale ay jirto laga soo qaaday in iyagu dadkii oo dhan yihiin laa yakuunu ila limaziyatin buu ihi waxay dadka kale dheer yihiin oo dee cilmi ah ama xaq ah ayuunbay u dhacday masiyadaasina mid diineed ama mid adduunye labada midkoodun bay noqonaysaa mid adduunye ma noqon karto oo qolada kalea lagu sheegay inay yihiin asxaabu alghalabati cala alamr kuwa talada iyo hogaanka haya marka waxay noqonaysaa un masiya diiniya bay noqonaysaa inay markaa qoladaasi ahayn qolo diin dheer oo ka diin wanaagsan qolada kale waay daliilka labaad wuxuu yihi أن الlaha عaزa وaجل xakى min qowli hada الفريq الأول qowlhm rabhm أclamu bih qolada hore yihi afaafka godka un aynu ku jaro gidaar wuxuu ilaahay ka sheegay inay yihiin rabhm أclamu bihim taasina waa kelmad aada u weyn oo iimaan laga urinayo iyo cilmi iyo iyo yaqiin daliilka saddexaadna wuxu an allah tabaaraka watacaala qadama alfariiq alawal fi dikr xagga sheegista ilahay wuxuu horsheegay sheegay qolada yidhi masaajid aynu ka dhisna mooyaane qolada kaluu ilahay hor sheegay taasina waxayna dareensiinaysaa inay qolada kale wax dheer yihiin waxaasina adduunye maaha oo adduunyada qolada kale dhinacooda ayaa la mariyey waxaa markaa mutacayin noqonaya waxay qolada kale dheeryihiin inuu yahay inuu diin yahay daliilka afraada uu sheegay qala fi dikri an allaha jala dikru qala fi dikri اlfariiq الthani qala aladiina galabuu calى amrihim wasi buu u sheegay ah inay yihiin asxaabu اlhalabati calى اlamr taasina waxayna dareensiinaysaa buu yihi waxa arrintan ku kalifay cilmi iyo diin iyo inaanay ahayn ee ay tahay inay iyagu markaa ay ay talada ay hayeen saasi ayay haddu ishaanaysaa marka afartaa daliil baa ku jira buuhi aayadda oo tilmaamaya qolada yidhi masaajid aynu ka dul dhisno in laga saxsanaa qolada saxsan ay ahaayeen wadadii ambiyada haysay qolada yidhi godkaa ay ku dhinteen dhexdiisa uun xabaal aynu uga dhigno o afaafkiisa aynu ku jaro gidaar qolada kalena ahlu jahlin waquluwin cudwaanin inay ahaayeen sharciyeynaya oo ibtidaacaya waxaanu ilaahay subxana tacaala ogolaan iyagoo isu haysta inay saxsan yihiin marka afartaa weji bay aayad bay naga tusisay qolada saxsan inay ahaayeen kuwii yidhi markaa gidaarun afaafka godka aynu ku jaro waxaa intaa loo geynayaa buu yidhi adilo kale oo aayadda ka baxsan oo tilmaamaysa qolada yihi masaajid aynu ka duldhisno inay khaldanaayeen hadday gaalo ahaayeen hadday muslimiin ahaayeen mar walba waa khaldanaayeen waxaa adiladaa ka mida buu yihi qowl lahi wa ana masaajid ilahi falaa tadcu maca allahi axada masaajidku waa goob ilaahay oo qura in lagu caabudo ilahay wa watacaala waa amray in xabaalaha lala doontaana waxay sababaysaa in ilaahay cid aan ahayn lagu caabudo waxaa kaloo taa xoojinaya buu yidhi axaadiida ama sunnada mutawaatirka ah ee la soo aroortay bilacni lyahuudi wاnasaara waana qadb allahi ishtada calayhim liitikhaadihim qubuura anbiyaai wasaalixiin masaajid ee tilmaamaysa in yahuud iyo nasaaro la nacdalay cadhada ilaahay ee daranna ay ku dhacday sababtuna ay tahay qubuurtii ambiyada iyo saalixiinta inay ka dhigteen masaajid marka haddii xataa lagaba soo qaado ma noqonaysa eh inuu madihii hore loo ogolaa inay ka dhigaan inay ka dhigtaan qubuurta masaajid masaajid ay ka dul dhisaan qubuur alambiyaa asaalixiin innaga shareecadeennu way diiday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allahu lyahuud wanasaara ittakhiduu qubuura ambiyaai masaajid waxau hi alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajid fainii anhaakum can dalik sidaa marka aayadda loogu deliishan karaa muslimiinta inay u bannaan tahay inay qubuur ambiya wsaalixiin masaajida ay ka dhigtaan iyadoo nebigu aleyh salaatu salaam uu sidaa yidhi iyaga laftooda ummadihi hore laftoodana inay arrintaasi u banaanayd aayaddani daliil uma ah waayo hadday u banaanayd rasuulku aleyh salaatu salaam muxuu ugu nacdalaya oo rasuulku u leeyahay lacana allahu alyahuuda wanasaara cilada iyo sababtu waa maxay ittakhaduu qubuura ambiyaahim masaajid wax u banaana siduu ugu nacdalaya rasuulku aleyh salaatu wasalaam haddii la idhaahdo ka warama haddii arrintaasi aanay bannaanayn muxuu ilaahay subxaana wa tacaala hadalkooda u radin waayey ee ugu kaaftoomay inuu hadalkooda inoo sheegay inoogu waramay un qaala aladiina qalabuu calaa amrin lanatakidana caleyhi masjida yaa ka jawaabi karaa ishkaalkaas shubhada isagoo tix raacaya jawaabihii ama adiladii mucallim uu sheegay marka kahore wa ilahy wuxu uhi qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidana caleyh masjida ilahy wuxuu inoo sheegay inay yidhaahdeen asxaabu lhalaba inay yidhaahdeen masaajid baanu ka dul dhisanayna wax radinana ilaahay ma raacin oo warkaasubu inoo sheegay fama ljawaab intaasoo waji lagu jawaabi karaa haye fadl saxiix jazaaka allah khayr taasi waa jawaab in la yidhaahdo qur-aanka haddaad u fiiristay axaadiidaba mar kasta oo qof saaxibu baatila qowlkiisa la sheego masaladaas horre way noo soo martay waad ilowdeene lama raaciyo qowlkiisaasi inuu baatil yahay in la sheego bal mararka qaarkood waxaa lagu kaaftoomaa in arintaasi ay tahay arrin iska macluum oo la garanayo oo horeba waxa weeyaan dadka loogu sheego daliil kale lagu sheegay adiga laftaada waajib kuguma aha mar kastoo qowl baatila ah, cid aad ka xikaayato aad tidhahdo qofkaasi waxaasuu yidhi haddaan idhahdo iminka tusaale ahaan mid mulxida baa yidhi ilaahay ma jiro waxaana u daliila inaanu jirin ilaahay anigu maan arag oo aanan radine warkiisa un aan idiin soo tabiyo miyuu macnaheedu yahay inaan idin leeyahy warkiisu waa sax waa maya yaani waa iska macluum agtiinna qofka ilaahay wujuudkiisa diidan jiritaankiisa inuu yahay qof mubila marka daliil koowaad waa kaas daliil labaad fadal de nafs su-aal baa imanaysa maxaa loo raacin waaya ikhbaarka qowlkoodu inuu baadil yahay in la sheego haye ha صaxiix afar weji miyaanu sheegin sheekh اlmucalimiy raximah اllahu tacaala oo aayadda lafteeda ku jira oo ishaaraya kuwa yihi lanatakhidana calayhi masjida inay ahayn juhaal mubطiluuna mukhaalifuuna lilambiyaai wاrusul xaggee idinka martay taas waliba marka su-aasha idin weydiinayana waan idiin ishaaray daliilkaas ayib daliil saddexaad yaa sheegi kara haye taasi waa tiimi kaa sheegay yaani in aayadda lafteeda ay ku jiraan arbacu ishaaraat oo tilmaamaya qoladan yidhi masaajid baanu ka dul dhisan doonaa inay khaldanaayeen haye nafsu shay waa ishaaraadkii afartaa mid kamida un ina asxaabu lhalaba ahayn halabaduna halaba dunyawiya ahayd halaba diiniya aan ahayn haye waa nafsu shay waa miisadii diiniga ahayde qolada hore ay lahaay tii umaad marba dhinac kaga soo wareegeysa aayaddan waxaa daliishaday qolooyinka qubuuriyiinta ah ee qaba in masaajida laga dul dhiso xabaalaha waxaanaynu sheegnay deliishigoodu inaanu sax ahayn dhowr sababood awgeed sababta koowaad waxay tahay in aayadda lafteeda lagu sheegay ama lagu tilmaamay afar weji lagaga tilmaamay qolada yihi lanatakidana caleyhi masjidan inay ahaayeen kuwo khaldan qolada saxsan ay ahaayeen qolada yidhi godkooda ay ku dhex dhinteenuun gidaar aynu albaabkiisa ama afaafkiisa aynu ka dhisno xabaalha u noqdeen usaadkana aynu iska dayno daliilka labaad ee tilmaamaya addan ina arrintaa ahay waxa weeye in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in qubuur alambiyaa wasaalixiin masaajido in laga dul dhistaa inay tahay min ficli yahuud nasaara yahuudiya nasaare in lagu daydana rasuulku alay salatu slam in badan inooga digay ficilkoodaasina ficil ay ku khaldameen oo ay ku khilaafeen wixii ambiyadood iyo rusushoodu ay u sheegeen inuu ahaa taana rasuulku uu ku ishaaray nacdasha uhi lacana allahu alyahuud wanasaara itakhaduu qubuura ambiyahi masaajid daliilka saddexaada tilmaamaya aayaddani inaanay masaladaa daliilu ahayn oo loo daliishan karin masaajidada in xabaalaha masaajida laga duldhisto waa in nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inooga digay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu inoo sheegaya arrintaa in yuhuud lagu nacdalay arrintaas waxay xambaarsan tahay ficilkooda ha samaynina idinka nacdashii aan idinku dhicin mar labaadka si toosuu rasuulku inoogaga digo wuxuu yidhi alaa falaa tatakiduu lqubuura masaajid fainii anhaakum can dalik hal shubha ayaa jirto waxay yidhaahdaan axaadiiaas waxay ku saabsan tahay haddii qabriga laftiisa masaajid laga lagu dul tukado taasay ku saabsan tahay taasina waa baail oo haddii la idhaahdo xadiid taasay ku saabsan tahay bidaliil eriga calaa lagu sheegay wayn hore u sheegnay bimacnaa cindana in loo isticmaalay fi lqur'an alkariim iyo fi luqati alcaraba waxa la aayadda daliishanaysaan lafteeduna calaadaa ku jirta marka ma alfarqu bayna alaxaadiid aada awisheen iyo aayadda qur-aanka ah farqiga udhexeeyaa muxuu yahay culimo badan baa markaa sheegay adilada aynu tilmaanay waxaa ka mida sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi wuxuu uhi waqad xaka ibnu jariir fi lqaa'iliina fi dalika qowleyn qolada lanatakidana caleyhi masjidan laba qowl ayuu ibnu jariir ka soo naqileeyay ahlucilmiga axadumaa anahum lmuslimuun wathani anahum lmushrikuun wa cala alqowleyni fahum madmuumuun qolada saa tidhi hadii la mushrikiin ba hadii la muslimiin ba ahaanba way khaldanaayeen لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد يحذر ما فعلوا ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع وتكلا أرنتنا اتخاذ القبور مساجد ووسيلة من وسائل الشرك وي ولهذا يهودي النصارى waxay uga dhaadhaceen shirki iyo gaalnimo ayay uga dhaadhaceen الإمام القرطبي رحمه الله تعالى aayadda markuu fasiray wuxu uhi faqaala aladiina hum calى diini alfitya itakiduu calayhi masjidan isagu wuxuu ka dhigay in muslimiintai ahaayeen wuxuuse ku tacqiibiyey inuu yihi watanshau huna masaa'ilu mamnuuca wajais itikhadu masaajid cala alqubuur wالsalaatu fiiha wاlbinaau calayha ilى gayri dalika mima tadamanathu sunatu min annahy canhu mamnuucu laa yajuus marna waa banaana oo sunada ayaa diiday in xabaalihii masaajid laga dhigto iyo in salaada lala doono deetana axaadiidii tirada badnaydayna soo martay ayuu sheegay ibnu kaiir wuxu uhi wاظaahiru ana aladiina qaluu dalika hum asxaabu اlkalimati wاnufuud kuwii talada haye warkooda uu soconayay inay yihiin bay u muuqata walakin hal hum maxmuuduuna am la fiihi nadr لأن النبya qاla lacن الlah اليهud والنصارى اتkhذوا qبور أنبiyاء صالحين مساجد يxadiru ma faclوا الإmام الشhinقiطي رaحimه الlahu taعaalى في أضواء البyاn wuxuu ku uhi اclم أna ma yزcmhu bعض man laa cilma cindahu waxaad ogaataa waxay sheegtaan kuwa aan cilmi diinta u lahayn oo min أna الkitاaba والsunaةa dala calى اتikhاadi الqبuri masaajid oo in kitaabka iyo sunuba ay tusiyeen in qubuurta masaajida laga dhigan karo yعnي bاlkitaabi qowlahu tacaalى qala اladina غlbوا calى أmri lanتkhidana عalayhi masjida وyعnي bالsunaةi ma habta fi الصحيiح ana mowdica masjid النabiyi kana fiihi qbur الmushrikiin kitaabka aayaddaasuu uga jeeda waxay ayadda saa tusinaysa in qubuurta masaajid laga dhigan karo sunahana waxaa looga jeedaa buu yihi waxay yidhaahdeen masaajidka nebiga calayh الsalaaةu wasalaam ee madiina halka laga dhisay xabaalo mushrikiin baa ku yaalay taasina waxay daliil u tahay in xabaalaha masaajid laga dhigan karo waa fii gaayati suquuط buu hi oo wax aan macno lahayn waqaailhu min ajhli khalq illaah qofka yidhna dadka kuwa jahliga badan buu ka mid ama aljawaabu can listidlaali bilaayati fahuwa an taquula man haulaai alqowm aladiina qaaluu lanatakidana calayhi masjida su-aashaa weydi waxaad ku tidhahdaa kuwa hadalka idho horta waayo ahum miman yuqtadaa bihim madad lagu daydaaba am hum kafaratu laa yajuusu liqtidaau bihim kadibna wuxuu keenay hadalkii ibnu jariire labada qowl uu culimada ka xikaayooday hadalkiisii buu soo naqliyey waaya kadibna wuxuu yihi الshinqiطiyu raximah الlahu taعaalى faإida calimta dalika faclam anahum calى اlqowli bأnahum kufaar falaa ishkaala fi ana ficlahum laysa bxuja haddii la qaato qowlka odhanaya kuwa hadalkaa yihi gaalay ahaayeen iyadu ishkaal ma laha oo hadalkoodu xujo maaha id lam yaqul axadu bilixtijaaji biafcaali lkufaari kamaa huwa daruuriyu axad culamaa muslimiin ka midii muu odhan gaala hadalkooda daliil diinta looga dhigan karaa wa cala alqowli biannahum muslimuun kamaa yadulu lahu dikru lmasjid haddii la yidhaahdo muslimiin bay ahaayeen oo taa wax lagu dhiso oo qariinada tusinaysaana ay tahay inay masaajid sheegeen inkastoo aynu nidhi ereyga masjid makaanu cibaadun baa looga jeedaa oo nabigu markuu hi lacana allahu lyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyai masaajid dee masaajidkan muslimiinta loogama jeedo cibaadada xaqaa lagu guto ee makaanu cibaadun baa looga jeedo lianna itikaada almasaajidi min sifaati lmuslimiin falaa yakfa cala adna caaqilin ana qowla qowmi min almuslimiina fi lquruuni almaadiya inahum sayafcaluuna kada laa yucaaradu bihi nusuus asaxiixatu asariixatu can اnabiyi sala اllah alay waslm laa yucaaridu bihi nusuusa saxiixata sariixa can اnabiy ilaa man tamasa allahu basiiratahu hadii laga soo qaaday inay muslimiin ahaayeen oo qariino laga dhigay inay masaajid soo hadal qaadeen masaajidkuna min sifaat اlmuslimiin uu yahay kama qarsoono qofka in yaroo caqliya leh in dad wakti hore jiray oo muslimiin ahaa hadalka ay yidhaahdeen waxaasaanu samayn doonaa aanu ka horgeyn karin nusuusta saxiixa ee sariixa ah nebigay ka sugnaatay mid ilaahay caqligiisa indhatiray mooyaane faqaabala qowlahum lanatakhidana caleyhi masjida qowlkoodaasuu ka horgeeyey biqowlihi sala اllah alay slam fii maradi mowti qabla intiqaali ila rafiiqi la calaa bikhamsin lacana allahu alyahuud wanasaara itakhaduu qubuura anbiyahi masaajid hal yajuus dalik in dad hore oo muslimiinba ka soo qaad oo yidhi dadkaa dhintay xabaalooda masaajid baanu ka dhigan doonaa laga horgeeyo hadalkii nebigu yihi intaanu dhiman shan cisho ka hor lacana allahu lyahuud wanasaara itakaduu qubuura anbiyahi masaajid yadharu laka ana man itabaca haulaai اlqowm qofka waxaa kuu muuqanaysa qofka qoomkaa raace ku raacay fi itikaadihim ilmasjida cala alqubuur in uu masaajid ka dul samaystay xabaalaha malcuunu calى lisaani الsaadiq اlmasduuq salى اllahu alيh wasalam inuu carabkii nebiga ku nacdalayay kama huwa waadix waman kana malcuuna calى lisaanihi salى اllah alيه waslm fahuwa malcuunu fi kitaab اllah kama saxa can ibni mascuudi radia allahu canh marka culimo badan baa ka hadashay waxaa kamid a ibnu cashuur kitaabkiisa ataxriir watanwiir ee tafsiirka markaasaa wuxuu odhanayaa aladiina qalabuu calى amri wulaat اlumuur bilmadina wey kuwii madaxda kaa magaalada wadamiiru amrihim yacuudu ilى ma caada ilayhi damiiru faqaaluu aladiina qalabuu calى amri اlqaa'iliina ubnuu calayhim bunyaana wainama ra-w an yakuna albinaaءu masjidan liyakuna ikraama lahum waxay dhismaa masaajid uga dhigayeen dadkaa dhintay bee ahlulkhayrka ay ku maamuusayeen wayaduuma tacahud الnaasi kaafahum iyo si dadku ay mar walba u yimaadaan godkooda marka meeshii de masaajid laga dhigo waqad kana itikaadu اlmasaajidi calى qubuuri صaalixiina min sunati nasaara wanaha canhu الnabiyu salى اllahu عalيh wasalam kama fi اlxadiid ywma wafaati rasuuli الlah qalat caaisha walowlaa dalika laubriza qabru ay laubrisa fi lmasjidi الnabawiyi walam yujcal waraءa jidaari اlxujra waxaa lagu aasi lahaa rasuulka masaajidka saasuu ufasiray isagu laakiin tafsiirka saxdi waa in la idhaahdo waxaa la geyn lahaa xabaalaha dadka muslimiinta lagu aasay wuxuu yihi waitikaadu lmasaajid cala lqubuuri wasalaatu fiiha manhiyun canhu waayo liana dalika dariicat ila cibaadati saaxibi اlqabr waayo arrintaasi waxay wado u tahay qofka qabriga ku aasan in la caabudo aw shabiihun bificli man yacbuduuna saalixi milatihim وإنما kانت الذريعة مخصوصة بالأموات لأن ma يعرض لأصحاabi من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط إلى آخره وجه دiلالة هذه الآية على مقصود الbاb waa maxay hadaba waa in ummadan qaar kamidi ay shirki samayn doonaan أنها dلت على أن الأمم السابقة qad بنت المساجد على القبور aيaddan waxay tusinaysaa in ummadihii hore qaar kamidii ay masaajido ka dul samaysteen xabaalaha فأوقعهم ذلika في الشhirki بالlahi taعالى arrintan natiijadeedu ay noqotay inay shirki sameeyaan waqad habata ana hadi اluma satatabicu طariiqa man kana qablaha nebigana waxaa ka sugnaatay ummadan qaar ka midii inay raaci doonaan wadadii ummadii hore ay mareen marka aayaddu labada arimood arinta ay sheegtay iyo natiijadeeda labadaba dee ummadda cid ku raacda kuwa horea laga heli doona arinta ay sheegtay oo ah wasiiladii wasiilatu cibaadati alawthaan oo ah itikaadu lqubuuri masaajid iyo waxa ay ku dambaysay oo ah in la caabuday markii dambe dadka xabaalahooda masaajidada laga dhigay falaa an yaqaca fi hadi lumma maa waqaca fi lumam salifa min albinaai cala alqubuur wamaa addaa ilayhi min ashirk hal ishkaal baa aayadda kusoo arooraya daliishigeeda waxaa loo odhan karaa aayaddan laguma sheegin qoomkaa yidhi lanattakhidana calayhi masjidan inay waxa weeyaan mushrikiin ahaayeen ama cibaadat lqubuur ama cibaadat alawthaan inay ku dhaceen laguma sheegin waxaa qura lagu sheegay waa wasiiladii bidcada ahayd ee wasiilatu shirkiga ahayd oo itikhaad lqubuuri masaajid inay sameeyeen intaasaa lagu sheegay marka haddii dee intaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa aayaddu inaanay maqsuudka baabka daliilo ahayn masaailka markaynu marayno insha allahu tacaala masalada baraarujin doono adaliil raabic can abi saciidin radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh waslama qaala wuxuu ihi latattabicunna wallahi baan ku dhaartaye waad raaci doontaan o waad raaci doontaan sunana man kana qablakum wadada kuwii idinka horeeyey xadwa اlqudati biاlquda yani sida baalku uu baalka u raaco xagga craabtiisa insha allah markaan sharaxnaynu sheegi xataa low dakaluu xataa hadday galaan juxra dabbin xayawaanka dabiga la idhaahdo godkiisa la dakhaltumuuhu yanaa idinkuna waad gelaysaan qaaluu waxay idhahdeen ya rasuula allah alyahuudu wاnnasaara waa la odhan karaa ay ahum lyahuud wاnnasaara ummadaha naga horreeyey ma yahuud iyo nasaara ama alyahuuda wاnasaara ee atacnima waxaad ujeedaa alyahuuda wاnasaara baad ujeedaa qaala wuxuu uhi faman hadda ayaan ujeedaa akrajaahu akrajah wuxuu uga jeedaa yana fi saxiixayn laakiin jumladda ah xadwa اlqudati biاlquda laysat fi saxiixayn la soco iska calaamadii imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey can shadaad ibni aws ana rasuula اllahi qaal layaxmilana shiraaru hadi اlumma calى sanani aladiina khalow min qablihim ahl اlkitaab ummaddan kuweeda u shar badani waxa ay ku dayan doonaan ahlulkitaabkii ka horreeyey xadwa اlqudati biاlquda lafdiga xadiidka abi saciid markuu saxiixeynka ku jiro kuma jirto xadwa اlqudati biاlquda ee bedelkeeda waxaa ku jira latattabicuna sanana man kana qablakum shibra bishibri wadiraaca bidiraac yanaa taako taako iyo dhudhun dhudhun ayaad u raaci doontaan latattabicuna waa bidami اlcayn wa tashdiid الnuun laamtuna waa lita'kiid waana muuطiaة lilqasm waa tii jawaab lqasamka dhacaysay nuuntuna waa nuun الtawkiid marka hadalka waxaa lagu taakiidiyey siduu sheegay sheekh bn cutheymiin bihalaaثi muakidaat saddex arimood baa markaa lagu taakiidiyey alqasm اlmuqadar dhaarta la qadarayo iyo laamtaa jawaabulqasamka dhacday iyo nuuntaa nuunu tawkiidka wataqdiiru wallahi latattabicunna sunan laba weji baa ku banaan fatxu siin oo in la idhaahdo sanana man kana qablakum marka waa mfrad wa macnaahuna waa aلsabiil wالطariiq waa wadada wejiga labaadna waa bidami siin sunana man kana qablakum waana jamcu suna markaa hadda la soco sanan bifatxi siin waxaan ku uhi waa mufrad oo macnihiisuna waa maxay aلsabiil wالطariiq sunan bidami siinna waa jamc waa jamcu sunna mufradkeeduna muxuu noqonayaa ama macnaheeduna muxuu noqonayaa ujeedaa ariiqa waalfatxu ashhar in la fatxiyo sana la idhaahdo ayaa caansan xadiidka waxaa ku jira haddaad u fiirsato fiihi cumuumaan cumuumu lmutabac waxa la raacayo caam baa laga dhigay maxaa ihi sanana man kaana qablakum oo sanan waxa weeyaan mufrad mudaaf ilaa macrifa muxuu faa'ideynaya cumuum yaعnaa wadooyinkoodii oo dhan baad mari doontaa wakadalika cumuum اlmutabici baa ku jira walatattabicunna marka la yidhi dee faacilku waa ummadda oo dhan buu noqonaya kul اluma ayuu noqonaya haddaba waxa isweydiin leh hal ilcumuumaani muraadaan labada caamaan sheegaya horta ma fahamti labada cumuumay ku jira xadiidka yaa fahmay cumuum lmutabic iyo cumuum lmutabac haye yani cumuum mutabac maxaa looga jeedaa waxaa la raacayaa inuu caam yahay baa xadiidka daahirkiisa tusinaya oo wadooyinkii ummadii hore oo dhan waayo dee sanan waa mufrad baynu nihi mudaaf muxuu faa'ideeyaa mudaaf ilaa macrifa cumuum buu dee faa'ideeya yacuunu lmutabicoo dee ummadii oo dhan baa lala hadloo lagu uhi latattabicunna haddaad ummadda nebi maxamed tihiin marka waa ummadii o dhan hal ilcumuumaan muraadaan miyuu macnuhu yahay wax allaalo wixii wadda ay lahaayeen mid xun iyo mid wanaagsan ummadii hore in ummaddani ay kaga dayan doonto miyuuse macnuhu yahay qof kasta oo ummaddan ka midii ummadihii hore wax ay sameeyeen inuu samayn doono sida saxiixa ah labada caam midna muraad maaha laba qowl baa ku jira qowlka saxdi waxa labada caam inaan midna muraad ahayn e labaduba ay yihiin min baab alcaam aladi uriida bihi lkhusuus oo wixii ay sameeyeen oo dhan loogama jeedo waxun iyo wax wanaagsanba wixii xumaaba horta looga jeeda ummadda oo qof kastaoo ummadda ka midii inuu iyaga ku dayan doonna looma jeedo oo waxay sameeyeenoo xun uu ku raaci doono ee waxaa loo jeedaa ummadda barh ka mid ah oo ahlu sharka haddaad daranteenna xadiidka shadaad ibnu aws ee axmed musnadkiisa uu ku wariyey aynu idha ereygan xadwa alqudati bilquda wuu ku soo arooray ayay taasi ku caddahay oo rasuulku muxuu yihi layaxmilana shiraaru hadihi اlumma calaa sanan aladiina khalow min qablih maaha ummadoo dhan waa shiraaru lumma kuwa khaldana ummadda ka mida weeye kuwa waddadii ummadii hore ee khaldanayd maraya idan labada caam midna muraad maaha ama waa caam uriida bihi lkhusuus ummadda qaar ka mida loo jeedaa dhammaanteed looma jeedo sunan ah, alumum saabiq oo dhanna looma jeede qaar ka mida loo jeeda sunankii madmuumkaa ah waayo xadiidku wuxuu ereygaas kusoo arooray fi siyaaqi dami buu kusoo arooray iyadoo arrintaa la dhaleecaynayo waadix maaha amaba waa min alcaami almakhsuus oo ummadda oo dhan looma jeedo lafdigu caam ha noqdo ee ummadda inta wanaagsan waxaa ka khasisay axaadiidta odhanaysa laa tazaalu طaa'ifatu min ummati cala alxaq waay sunanu ahlilkitaab oo dhanna haddaynu idhaahno waa loo jeedaa sunankooda wanaagsan waxaa ka khasisay xadiidka shadaad ibn aus tilmaamaya waxaa lagu raacay inuu yahay waxun inuu yahay so waadix maa waayo culimada qaar waxay dhahen waa caam wadooyinkoodii wanaagsanaa iyo kuwoodii xumaaba ummaddan way ku raaci doontaa kooda wanaagsanna wadooyinkoodii wanaagsanaa buu mari doonaa kooda xumina wadooyinkoodii xumaa buu mari doonaa lakiin sida kale ayaa raajixsan waay xadwa alqudati bilquda hal iyo fi saxiixayn ku jirtaa bimusnad axmed min xadiidi shadaad bin aws bedelkeeda saxiixeynka maxaa ku yaal min xadiidi abi saciid shibran bishibrin diraacan bidiraac xadwa ay muxaadiyan waana mansuub cala alxaal min faacili tatabicuna muxaadiina ay xaala kownikum xaala tihiin muxaadiina lahum kuwa iyaga la siman oo bimacnaa si dhammaystiran u shabahay xadwa alqudati bilquda sida baalku uu baalka ula siman yihi baalka loo jeedaana waxa weya leebka labada dhinac waxaa lagaga xidhaa laba baal baal goraya ha noqdo ama baal kale ha noqdo labadaa baal waxay u samaynayaan tawaasun isu dheelatirnaan iyo meeshii lagu shiishee lagu ganay inuu tago kadalika xawaarihiisana way kordhinayaan marka labadaa baal way siman yihin marka labadaa baal siday u siman yihiin oo kale ayaa dad idinka idinka midii ay ula sinmi doonaan ummadii hore oo wixii ay sameeyeen wax la mida ay u samayn doonaan macno waa kaas waay marka xadw quda ey xaala kwnikum xaal atiin muxaadiina lahum kuwa la siman xadw qudati ey ka xadw qudati sida baalku uu la siman yahay biqudati baalka kale ee leebka dhinaca kale kaga xidhan xataa low dakaluu juxra dabbin yanaa qof bani aadami inuu galo god xayawaanka dabiga la haahdo uu qotay suurtagal maa laakiin waa mubaalaga xataa hadday dhici lahayd in midkood uu galo xayawaanka dabiga la godkiisa qaar arrintaa kaga daydo oo gala ayaa laydinka helila markaa juxrigu waa athuqbu fi lardi wey addabuna waa xayawaan macruuf yaciishu fi saxaraa kanay carabtu cunaan wey tan waddankeena ku noole masalugoleyda aynu idhaahna ama afriya adileedu maaha waral baa la idhahda waana xayawaan saama iyadu xayawaan suna wey oo lama cuni karo waxay culimadu isweydiiyeen markuu rasuulku ka hadlayay ku-dayashada ummaddan qaar ka mida ah ay ku dayan doonaan ummadihii hore muxuu tusaale uga dhigay godka xayawaanka dabbiga la idhaahdo waxay xikmadda ku jirta culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cidhiidhinimadiisa iyo adkaantiisa macnaa wax kastoo ay sameeyaan ha noqdo xataa wax nafta ku culus oo ku adage qaar sameeyaa laydinka heli doonaa macnuhu saasu noqonaya ama waa likubthi waxaqaaratihi waa god xun weeye godkaas oo dee liita wax bani aadam uu galo isu quuro maaha ama waa liannahu mawa alcaqaarib wagayriha min alxayawaanaat اdaara xayawaanaad kale iyo xasharaad kale oo dadka dhiba ayaa gala macnuhu markaa wuxuu noqonayaa xataa waxay sameeyeen hadduu yahay wax dhib idin qaar kaga dayda oo sameeya ayaa laydinka heli doonaa waxaa kaloo la yidhi lannahu dabbigu waa xayawaan laa yaskunu ilaa fi saxaara saxaari albaciida waa xayawaan saxaraha fog mooyaane meel kale aan degin magaalooyinka iyo meelaha ma joogo marka macnuu wuxuu noqonayaa satatabicuunahum walow ibtacaduu can اlxaqi wa fi اlfasaadi wاdalaal yani waad ku dayan doontaan qoladaas walow sida dabigu uu dadka uga fogaade iyo meelahay degan yihiinee saxaraha unuu ugu nool yahay xaqa ha uga fogaadaan oo baadilka iyo fasaadka ha ugu fogaadaan be yani wax kasta oo xaqa ka fogo ay samayn waad samayn doonta qaaluu alyahuuda wاnasaara laba weji ku banaan baynu hi dabdinteeda yaa sheegaya see loo akrinaya هي فضل in la nasbiyo laga dhiga markaa mafcuul bificl muqadar oo la dhaahdo atacni alyahuud wanasaar marka waa mafcuul mansuub bificli muqadar wejiga labaad oo la idhaahdo alyahuud wanasaara maxaa lagu rafciyey markaa in laga dhigo khabar mubtade markaa maxduuf ahum اlyahuudu wالnasaara labadaa wajiba waa ku banaayin waay qaala faman mantu waa ismu istifhaam muraadku almuraadu bihin waa inkaar maha waa taqriir waa suus faman acni gayra hawla yaan ujeedaa kuwa aan ahayn ama faman hum gayra hawla waayo haddaanay kuwa ahayn waaye saxaabadu istaqrabuu sideebaa dad markaa muslimiin ahi ay ay ugu dayanayaan alyahuud wالnasaara ama ummadii hore ay ugu dayanayan wجه dilaalaة الxadيث calى maqsuud الbاb wma fiihi min إkhbاr النabiyi slى الlaه عليه waslم ana bacda hadi الأmة sayaqacu fima waqaca fiihi alأmam الsaabiqة min ضalaali waاnxiraaf uu xadiidka nebigu sicaad ugu sheegay in ummadan qaar ka midii ay ku dhici doonaan waxay ummadihii hore ku dhaceen oo ah lumitaan iyo leexasho xaqa laga leexo wa min dalika wuquucum fi shirki walkufr kama fi aayaati ilbaab waxyaabaa ummadaha hore alyahuud wanasaara ay kamid yihin ay ku dhaceen waxaa kamid ah kufri iyo shirki sida aayaadka baabkaba ku xusan walaa budda an yuujida fi hadi lummati man yafcalu ficlahu waxaa laga maarmaana ah in ummadan dhexeeda laga helo cid samaysa waxa ay samaynayaan whada اxadiiثu yucadu cumdaةa hada اbaab xadiidkani waa udub dhaxaadka baabkan walihaada saddexda aayadood markaynu weju dilaaloo tusinayna waxaynu nidhi sida ay maqsuudka baabka u tusinayaanoo in ummaddan qaar ka midii shirka ay samayn doonaan waxaa la fahmayaa marka lala akriyo xadiidka xadiidka lahayn marka lala akhriyana waa xadiidka abi saciid wey saxeynka ku jira isagaa baabka udub dhaxaad u ah wuxuu yihi sheekh sulayman bn cabdillaahi fi taysiir caziz اlxamiid wawajhu muطaabaqaة اlxadiiثi litarjamati waadixu liأna alumama qablana wujida fiiha shirku madii naga horeeya shirkiga dhexdooda waa laga helay fakadalika yuujadu fi hadi اlummati kama huwa alwaaqicu ummadana waa laga dhex heli doonaa sida waaqicuba yahy waa arin isagoon jirin nebigu uu ku waramay siduu ugu waramayna u dhacay marka waa daliil min dalaa'ili nubuwatihi calayh الsalaatu wasalam adaliil khaamis walimuslimi waxaa u sugan buu yihi oo can thawbana uu ka wariyay ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaala inuu yihi in allaha ilaahay zawaa liya alarda ee jamca liya alarda dhulkuu iisoo ururiyey ra-ytu waxaan arkay mashaariqahaa qorax ka soo baxeeda iyo makaaribahaa qorax ka dhaceeda wa ina ummatii ummadaydana sayabluqu waa gaari doonaa mulkuhaa milkuhaa ha odhan milki iyo mulki maxay u kala duwan yihin milki hadii la bilkasr waa lahaansho mulki haddii la idhahna waa tasaruf iyo maamul marka mulkuhaa baa gaari doona maamulkeeda iyo taladeeda maa zuwiya waxaa lai soo ururiyey liya aniga ee minhaa dhulka ka mid a wa uciitu waa laysiiyey bui nabigu alayh salatu salaam alkanzayni baa laysiiyey labadii kanzi alaxmara kii casaaya walabyada kii caddaa wa inii anigu saaltu rabbii rabbigee waxaan ka baryo liummati ummadayda aan u weydiiyey anlaa yuhlika ummadayda inaanu ku halaagin bisanatin bicaamatin bisanatin abaar caamatin badu waa zaaida saynu sheegi doono fi sharx dadka wada gaadha dhulkao dhan gaadho dadkao dhan wada saamaysa bisanatin ay bijadbin waqaxtin caamatin ay shaamila wa anlaa yusalia waxaa kaloo ummadayda ilaahay uga baryay inaanu ku salidin calayhim iyaga caduwan cadow cadowgaasoo min siwa anfusihim iyaga aan ahaynoo gaalo ah oo fa yastabiixa markaa lagu salido uu banaysto baydatahum waxa ay haystaan ay maa fii xawsatihim waina rabbii rabbigay qaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow inii anigu idaa qadaytu haddaan xukumo qadaaan fainahu arrinku wuxuu yihi laa yuraddu lama celiyo qadahana qadihii waxaa looga jeedaa kowniga ahaa ee qadariga macnaa haddaan wax qadaro ee loogama jeedo xukunkii sharciga ahaa wax badan oo ilaahay sharcan uu xukumay ayay dad badani beeniyeen diideen qaarna ay khilaafayaan iyagoo rumaysan wa inii anigu acaytuka waan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey allaa uhlikum inaanan ku halaagin bisanatin abaar bicaamatin guud oo wada gaadha o alla usalit calami inaanan ku saliyin caduwan cadow min siwa anfusihim iyaga ka baxsan fayastabiixa markaa uu xalaashado oo u banaysto baydatahum waxa ay haystaan walow ijtamaca macnaa cadow ku salidi maayo walow ijtamaca caleyh ha kuba urura iyaga man biaktaarihaa cidda dhulka dacaladiisa ku sugan ilaa goormaanan cadow ku sallid ahayn xataadu waa xarfu gaaya waxaanan cadow ku sallid ahayn xataa yakuuna ilaa uu noqdo bacduhum barhkood yuhliku mid halaaga bacdan barha kaloo laaya wayasbiya uu qafaasho bacduhum barhkood bacdan waa inta ka horeysa inta ficilkooda ka horeysa cadow ku sallidi maayo laakiin marka ficilkoodaa la hele iyagu ay islaayaan iyagu ay isqafaashaan markaa cadow gaala waan ku sallidaya wayaan macnuhu warawaahu xadiidka waxaa wariyey alburqaaniyu baa wariyey fii saxiixii buu ku wariyey xadiidka laftiisa wazaada waxaanuu ziyaadiyo riwaayadiisa dheeraad ku ah wainamaa akhaafu waxaan uga baqayaa un calaa ummati ummadayda alaimata hogaamiyeyaasha almudiliin kuwo cidda raacdo lumiya ah idaa waqaca marka uu dhaco calayhim yanaa ummadayda dusheeda asayfu seyf inay islaayaan ay bilaabanto lam yurfac seeftaa lama kor yeelayo ilaa yowmi alqiyaama saasunbay isu dilayaane birta isaga aslayaan maris dilkoodu uu batiyo maruu yaraado walaa taquumu saacatu qiyaamu dhici maayo xataa yalxaqa ilaa uu haleelo xayun ay qabiilatun qabiilo min ummatii ummadayda ka midi ah bilmushrikiin waxataa tucbada ilaa ay caabudaan xataa tacbuda ilaa ay caabudaan fiaamun kooxo min ummati ummadayda ka a alawthaan ah ay caabudaan macbuudaadka baailka wa inahu arrinku wuxuu yh sayakuunu waxaa ahaan doono laga heli doonaa fii ummati ummadayda dhexdeeda kadaabuuna beenaalayaal halaahuuna soddon ah kulluhum kii la arkay iyaga kamidba yazcumu wuxuu sheeganayaa anahu nebiyu wa ana aniguna khaatamu nebiyiina baan ahay anigoo anigu ah kii nebiyada ugu dambeeyee lagu gebagabeeyey ayuu saa sheeganaya laa nebiya nebi bacdi ay bacda mowti dhimashadee dabadeed ma jiro walaa tazaalu ka suuli mayso طaa'ifatun koox min ummati ummaddayda ka mida ah cala alxaq xaqa inay ku taagnaato mansuuratan xaalo ay tahay mid ilaahay u gargaarayo walaa yadurum aanu dhibahayn man khadalahum ka hoojiya ee hiilkoodii waajibka ku ahaa ka gaabiya iyo walaa man khaalafahum ka khilaafa ee beeniya xataa yaأtiya yani xaqa inay ku taagnaadaan oo ilaahay u nusreeyo oo cidda hoojisa iyo cidda khilaaftaa toona aanay dhibini waxay soconaysaa xataa yaأtiya ilaa uu imanayo amr اllahi tabaaraka watacaala ilahay amarkiisu waayo xadiidka thawbaan saa musanifku sheegay muslim baa wariyey kadalika abu dawuud iyona waa wariyeen imaam axmed iyo ziyaadadan burqani uu ka soo naqilay musanifku hiya fii kutubin ashhara min min saxiix اburqani waxay ku qorantahay kutub ka caansan kitaabka burqani burqani kitaabkiisa meed hor u maqasheen maanta ka hor rag badan baa laga ihaani maqal sooma lakiin kutub aad wada taqaanaan bay ziyadadani ku taalla musnad axmed bay ku taallaa fi sunan abi daawuud bay ku taallaa sunan tirmidi bay ku taallaa musnaf ibn abi shaybe ku taalaa sunan ah, tirmidi ma sunan ibn maaja wey musnad axmed sunan abi daawuud sunan ibn maaja musnaf ibn abi shayba fakaana alcazwu ilayha awlaa kutubta caanka ee la wada garanaya inuu u tiiriyo kasoo naqilo musanifku ziyaadan ayaa fiicnayd waana ziyaadatu saxiix ziyaado saxiixa weeye waa sharax xadiidka aynu usoo noqono in allaha zawaa alarda ay qabadaha wa jamacaha ilahay wuu isoo ururiye weyaan macnaheedu oo in zawa shayba ida qabada watajamaca markuu soo ururo zawaytu shay idaa jamactu waqabadtuhu culimadu waxay isku khilaafeen jamcintaa dhulka ilaahay uu rasuulka usoo jamciyu usoo ururiyey xaqiiqadeedu waa maxay ma jamcun xaqiiqiyun ba xayu tawaa lahu lard oo dhulkiibaaba lasoo duubayba lasoo laabayoo se gogashoo kale inta lasoo duubay rasuulka hortiisa la keenay mise dhulku halkiisiibuu ahaa oo lama soo duubin xaqiiqatan ee qawa llaahu basara nabiyihi sala allahu alay wasalam ilaahay wuxuu xoojiyey uun aragga nebigiisa oo halku in xadidan wax ka arkayay dhulka ilaa halka u dambaysa inuu arku ilaahay awood u siiyey labadaas ayaa la isugu khilaafay culimada qaar waxay yidhaahdeen ana allaha طawa اlarda lلnabiyi xaqiiqata wajacalaha majmucata lahu bxayثu ra'aa aطraafaha xaqiiqata qaarna waxay yidhahdeen qawa allahu basra nabiy warafaca canhu اlxawaajis almaanica min aru'ya aragga nebigaa la xoojiyey wax allaalo wixii inuu arko meel fog ama meel dhow araggiisa ka hor istaagi lahaana waa laga qaaday meesha marka ra'a nabiyu maa yablugu mulku ummati ummaddiisa hogaaminta madaxtinimada halka gaarhaysa buu arkay waxay la mid tahay bay yidhaahdeen xaadiadii dhacday bacd alisraa walmicraaj markuu rasuulku alayh salatu salaam maka kusoo noqday ee ay kufaarti yidhaahdeen say macquul ku tahay beytulmaqdis oo bil looga socdo maka inaad xalay tagtay weliba samooyinka aad usii dhaaftayoo haddana xalay lafteeda aad ka soo noqotay ilaahay wuxuu quweeyey basarka iyo aragga nebiga aleyh isalaatu wasalaam baytulmaqdis buu halkaa ka arkayay isagoo maka jooga markaasaa wixii ay yaqaaneen ila way ogaan rasuulku inaanu hore u tegine ayaa waxa weeyaan rasuulku calayh isalaatu salaam uu u sifeeyey marka waa taasoo kale yidhahdeen qurtubi iyo kale iyo taas ayay rajixeen fara-aytu mashaariqha wamaghaariba ina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuwiya liya minha xadiidkani waa min aclaami nubuwati nabiy calayh isalaatu wasalaam waxaan dhicin buu nebigu ka waramay sidii baanu u dhacay oo nebiga inta la tusay waa jihada bariga iyo galbeed qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac islaamkuna wuxuu u faafay bari iyo galbeed si aan ugu faafin koonfur iyo waqooyi taana culimadu way sheegeen sida qaadiciyaad iyo qurtubi iyo aimo badan baa sheegay ucطitu alkanzeyn alaxmar walabyad alaxmar dahabkaa looga jeedaa alabyadna alfida looga jeeda waa kanzigii reer ruum oo ah waxa weeyaan alaxmar oo dahabkaa ah. waxaan ujeedaa kansigii reer furus oo dahabka ah, oo alaxmara ah. iyo kansigii reer ruum oo alabyad oo fidada ah labaduba ta kalena waa haysteen laakiin qolana dahabkay u badnaayeen qolana fidada reer faris dahabkay u badnaayeen reer ruumna waxay u badnaayeen fidada markaa rasuulku waa laysiiyey buui kunuustii kisra iyo qaysar ma nebigoo nool baa loo keenay maya haddaa nebigu muxuu yihi uciitu yaani ummaddiisaa la siiyey waktigii khilaafadii cumar ibnu khaaab radi allahu canhu ayay muslimiintu furteen dabeetana madiina loogu keenay mar haddii ummaddiisa la siiyeyna in isaga la siiyey ayay ka dhigan tahay lakin lam yucطa fii xayaati nebiga alayh الsalatu slam oo nool lama siin wainii sa'altu rabbii liummati anlaa yuhlikahum bisanati bicaama saasaa ku qoran asalka kitaab tawxiidka hakada habata fi asli musanif bicaama bilba waana riwaaya صaxiixa fi asli صaxiixi muslim in caama ba la geliyo usuusha saxiixi muslim qaarkoodna waxaa ku qoran bisanatin caamati bixadfiha in caama ba'da laga jaro asanana waa alqaxu ashaayic waa abaarta markaa faafta weeye marka anlaa yuhlika ummatii biqaxin caamin yani likuli ummati marka badu maxay noqonaysaa zaaida sida uu sheegay alqurطubi fi lmufhim wakaanaha zaaidatu lana caama waa sifat lisana caama waxay sifo iyo nacti u tahay sana marka waxay noqonaysaa bisanati caamatin bay noqonaysaa qur-aankan waa kusoo aroortay sana oo bimacna alqaxd waljadbi ah abaarta laqad akhadna aala fircawna bsiniin wanaqsin min ahamaraat anlaa yusalita calayhim caduwa min siwa anfusihim ee caduwa min alkufaar wey cadowga iyaga ka baxsan waa gaalo fayastabiixa baydatahum baydada fii asli luga culamaau luga waxay yidhaahdeen baydatu kuli shayin waa xawsatahu xawsatuhu shay kaste baydadiisu waa waxa uu haysto baydat lqowmna waa saaxatuhum qolo baydadooda haddii la sheegana kambalkooda ana guryahooda iyo iyo hareerahooda wey marka waxaa lagu fasiray baydatahum ay maa fii xawsatihim waxa ay haystaan oo dad iyo adduunye ah inuu cadowga xalaashado gacantiisu ay gaadho waxaa kaloo lagu fasiray manaa jamaacatahum jamaacadooda iyo manaa kooxdooda mucdamkooda badankooda saana waa lagu fasiray walow ijtamaca aleyhi man biaqaariha aqaaru ardi waa araafuha wey waa jamcu quطrin alquطruna waa aljanib naaxiya iminka gobol iyo waxaasaa loo isticmaala lakin daraf iyo dacal weeye luqada asalkeeda marka la ego ballanqaadkaas ah umma alislaamiya cadow kasta hadduu isugu yimaado inaanu mucdamkooda badankooda layn karin dhulkoodana aanu wada qabsan karin waxay hayaanna aanu wada qaadan karin waa arrin khaaye iyo bardhamaad leh ilaa goormuu ballanqaadkaas soconaya ilaa ay sifaadkan ka yeelanayaan xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdan wayasbiya bacduhum bacdan ilaahay nebiga waa siiyey waxaa ummadiisa u dalbay biqeyd shardi baa ku xidhan shardigaas waa maxay an laa yaqtula bacduhum bacdan wayasbiya bacduhum bacdan cadow ku sallidi maayo gaalo ah oo ka buuxsado muslimiinta laakiin maalinta iyagu isdilaan ee ay sida gaaladiiyo muslimiinta isu qafaashaan waan ku salidayaa faida facaluu dalika usaliطu calayhim caduwahu min alkufaar fayastabixu baydatahum allahu akbar arrintaasina sida ahlucilmigu sheegeen way dhacday oo markii ay muslimiintu iyagu ay isdileen baa cadowga lagu saliday oo sheekh sulayman bn cabd illahi raxima اllahu tacaala fi taysiiri caziiz اlxamiid wuxuu ku yihi xatى yuujida dalika minhum fain wujida fainahu yusalط عalayhim caduw min اlkufaar fayastabixu jamacathm waimamhm wmucdamhm la kula اluma xataa markay ficiladan sameeyaan lagu salidi maayo cadow gaala oo tirtira lakiin mucdamkooda iyo imaamkooda iyo mid waxyeeleeya waa lagu salidi karaa uma ayضا takunu اlcaaqibaة lihadi اluma in rajacuu cama hm fiihi min alasbaab اlmuujibaةi liلtasliid iyaduna waa arrin kaleoo qofka muslimka u qalbi qaboojinaysa xataa haddii dembigooda awgeed lagu salido cadow gaalo ah oo badankooda iyo dhulkooda badankiisa iyo xoolahoodi iyo dadkoodii iyo madaxdoodii iyo uu gacanta saaro cidhibta dambe iyaga ayaa leh laakiin waxaa shardi u ah asbaabtii keentay cadowga in lagu salido o isdilkooda iyo isqafaalashadooda inay kasoo noqdaan wakadalika waqaca buuri faina hadi luma lama jucila basuha bayna ikhtataluu faahlaka bacduhum bacda wasabiya bacduhum bacdan falama facaluu dalika tafaraqat jamaacatuhum markay iyagu isdilaane isqafaashaane sidii kufaarta oo kale ay isu laayaan waatuu nebigu kadigu uhi laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin tafaraaruq baa ku dhacaya awoodooduna way yaraanaysa walaa tanaasacuu fatafshalu watadaba riixukum markaasuu dee cadowgu usoo dhereerinaya washtaqala bacduhum bibacdin can jihaadi alcadow cadowgii ay la jihaadi lahaayeen ay iska celin lahaayeenna dee iyagii baaba isku mashquulsan sooma istawlow calayhim kamaa waqaca dalika fi lmiati asaabica taariikhda hijrigu boqolkii toddobaad markay maraysay sidii ka dhacday fi lmashriq wاlmaghrib faاkhtalafat muluuk lmashriq waxaa iskhilaafay muluuk lmashriq baa iskhilaafay watakhadaluu wastawlat ataaru calaa haalibi ardi khuraasaan deeta iyagaa isku mashquulay tataarkiibaa qabsaday khuraasaan wa cala alciraaq wa diyaari ruum wa qataluu khaliifa khaliifkii markaa jooga cabaasigaabay dileen wاlculamaa wاlmuluuk alkibaar wakadalika muluuk اlmaqrib ikhtalafuu raggii madaxda ahaa ee maqrib alcaalam alislaami joogana waa iskhilaafeen watakhadaluu wastawlat alifrinj ifrinji waa reer yurub alxamalaat asaliibiya waa kii kusoo qaadiyey shaam waxay qabsadeen calى jamiici bilaadi اlundulus wاljuzur اlqariiba minha fahiya fii aydiihim alyowm waktigu hadlayay weliba haystaan buu le waa kuwa undulus haystay sbain iyo yunan iyo dhulkaa loola baxay dhul islaam ba bal istawluu calى kaiiri min buldaani sham xata istanqadha minhum salaax اdiin ibnu ayub wagayruhu waay xaalkuna ilaa maanta waa sidaas meel walba waxaa isku dilaya dad muslimiina maray gobol gobol isu dilaan iyo wadano wadan iyo maray qabiil qabiil isu dilaan iyo maray koox koox isu dilaan waxay isku dilayaanna wax macnole ma aha xataa adduunye qiimale isku dilayaan ma jirto bilaash bay isu dilayaan bilaashna way u dhimanayaan intaana culimadu way ka waaninayaan dagaalka muslimiinta dhexdooda khudbadahay ku sheegaan oo duruustiiyo muxaadaraadkay ku sheegaan xurmatu dami lmuslim waxay akriyaan waxa weeyaan axaadiida arrintaa kusoo aroortay bal kutub bay ka qoreen mar kasta oo masaa-ishaa laga hadlana kooxaha islaynaya way xanaaqayaan waayo qolo waliba dagaalka dhinacooda ka socday xaq ku sheegayaan ama ugu yaraan mid ka mida ah ayaa xanaaqaysa culimada taladoodana ma qaadanayaan bal labada kooxood mid waliba waxay doonaysaa inay culimadu iyaga u xukumaan oo idhaahdaan idinku dagaalkiinu xaq iyo jihaadu yahay wada oo ku miisa in badanna wayna soo martay soomaalida lafteeda marka la eego markaad ka hadasho dee ma wixii dhacayay maalmihii dhaweyd ee ilaa iminkana dhacaya markaanu ka hadalnay su-aasha u badan ee guda iyo dabadba ka imanaysay mid toosa iyo mid dadbanba waxayd maxaad xaqa u sheegi weyden xaqee soo naga sheegayna xaq war muslimiin baa tihiin oo dhiiggiinu xaaraan buu kala yahaye isdaaya oo dagaalka joojiya calaa laqal hadday kooxi tidhaahdo waar anu dagaalkii waan joojiyoo muslimiin la dagaalami maayo kooxda kale dagaalka sii waday dadka muslimiinta isugu tegi lahayd laakiin nin waliba dhinaciisu weerarka ka wada haddana wuxuu leeyahay maxaad u sheegi weydeen cidda khaldan cidda saxsan maxaad u sheegi weydeen warnama maxkamad baanu nahy ma garbaad noo dhiibateen qabaailkiina dadkan islaynaya oo intaad culimada hor timaadeen aad tidhaahdeen uxkumu baynana bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa nagu kala xukuma mid waliba wuxuu sheeganayaa anahu cala alxaq oo laga gardaran yahay oo dagaalka lagu bilaabay qofku markuu xukumayo caalimka ahina muxuu u baahan yahay dee dadka khusuumta ishaya inuu dhegaysto mid walba xujadiisa iyo biyanadiisa la weydiiyo kadibna kitaabka ilahay lagu kala xukumo culimadu waxay ka hadlayaan war dagaalkani ma banaanee horta isdaaya oo muslimow muslim dhiiggii ha daadinin war waxaad isku mar walbana waxaad raaciyaa weliba anugu in badanaan raaciyaa war waxaad isku haysaanna diinta ilahay baa idinkala saaraysa diinta ilahay u celiya haddaad dhul isku haysaan haddaad maamul isku haysaan waayo shareecadu waxaana xukum u yeelin ma jiro halkaas ayaanu weli taagannahay waxaanu leenahay muslimiinay war ha islayni qabyaalad ha isu laynina oo qowmiyad ha isu laynina oo dhul ha isku laynina oo wax kale ha isku laynina wixii aad isku qabataanna ilaahay kitaabkiisa iyo sunaha nebiga u celiya culimadana kale xukuma dhaha ilahay baa yihi fain tanaasactum fi shay faruduu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tuminuuna biاllahi wاlyowm اlaakhir culimadana ha exraajinina oo markay idin yidhaahdaan waar dagaalka daaya dad muslimiina dhiiggooda ha daadinine ha odhanina culima ilaahay ka baqa oo xaqa sheega dee xaqaha ha laydiin sheege kaaleya oo dad haddaydaan maxkamad tegayn maxkamadaad labadiinba ku kalsoontihin oo diin idinku xukumaysa aanay jirin muxakamiin culimo a sameeya oo garta u dhiibta dabeetana garmaqal maqal ha la sameeyo gartiina hala dhegeysto ilaahay kitaabkiisa iyo sunaha nabiga laydinku kala xukumo xukumkana aqbala sida ilaahay subxana watacaala uu idinku waajibiyey arrinkuna sidaa ha ku dhammaado laakiin hawshaydana waan iska wadanayaa culimadana qiil baan ka doonayaa ka kale dhiiggiisa ay ugu banneeyaan oo dagaalka dhinacayga ka socda xaq ay ka dhigaan iyo jihaad waxaas wax banaan maaha waxaa axsaabta diinigabaa lagu yaqaana taasina maanta way muuqata dhinaca qaar baa ka hadlaya xisbi guray ka wada tirsan yihin dadkoodii bay la joogaano waxay u fatoonayaan dagaalkoodani inuu jihaad yihi annagaa daliilka idin hayna bay leeyihiine eh, wada laaya birta kaasla xaggana kuwo kaleo ay isku xisbi yihiin laftoodii baa ka hadlaya oo iyaguna qoladoodii u fatwoonayoo leh ku miisa xabada kasii daynina annagaa idiin hayna daliilkii dhiiggooda idin banaynayey kuwo kalena waxay leeyihiin si guud bay u leeyihiin labada qolo midna si cad u radin maayaane si guud bay u leeyihiin dadka walaalahee muslimiinta ah hays daayaan dadkiiba xisbi quray ku dhex wareereen oo isqaybiyey oo qolaba ay dhinacay ka soo jeesatay laakiin culamaau dacwa dadka muslimiinta waxay leeyihiin dhiigga muslimku xurmuu leeyahay isdaaya dagaalkaa waxba kama faa'iideysaan aakhiradiini iyo adduunyadiina way ku fasahaadaysaa kollayba waad heshiin doontaan inta aanu dhibku sii weynaan heshiiya dagaalkuna inta badan nabad buu ku dambeeyaa nabad marka la helo ayaana qofka qalbigiis ay xagataa oo ay e, xasaasiyad ku kicisaa wixii uu samaynayey markii xamaasadda iyo caadifadda casabiyaddu ay kacsanayd alla waxaa maxaa kuu geeyey waana mid waaqici aynu aragno marka intaanad hadhow iscanaanan iminkaad fursad haysataaye ilaahay subxana wa tacaala u toobadkeen oo dadka muslimiinta ah walaaltinimadooda iyo nabadooda iyo dhiigoodiina badbaado ka shaqee wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcalى alih w asxaabihi ajmaciin